alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab اlmufrad liabi cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah اllahu tacala raxmat waasica waana dersigeennii koob iyo labaatanaad wuxuu dersigani ka bilaabanayaa xadiiska afar boqol iyo sideed qaala almusanifu raximah اllahu tacaala baabu shaxnaa wuxuu baabu yahay cuqdadii iyo urxumadii ama eeqadii dadka dhexdooda markaas soo maraysay laba qof oo cuqdad isu qaba qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed bnu salaam albikindi qaala xadaana cabdaة bnu sulaymaan alkilaabi qaala xadaana muxamed bnu camr almadani waa saduuq lahu awhaam khaasatan fi ma yarwiihi abu salma bn cabdiraxmaan bni cawf wahada minhu tanna waaba ka mid xadiiskan qaala xadaana abu salma bn cabdiraxmaan bni cawf aلzuhri can abi hurayrata رضي الله عنه qaala qaala rasuulu llaahi sal الله aleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi laa tabaaqaduu ay laa tatabaaqaduu haysu cadhoonnina walaa taxaasaduu haysxaasidina buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wa kunuu cibaada allaahi ikhwaana noqda addoommo ilaahay oo walaala a noqda buu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi mu'miniintu waxay walaalo ku yihiin iimaanka ilaahay subxaana wa tacaala ugu deeqe u hibeeyey inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum waataquu llaha lacalakum turxamuun nebiguna wuxuu leeyahay wax kasta oo wadajirka iyo walaalnimada muslimiinta dhaawacaya oo wax u geysanayuu ka ilaalinaya haysu cadhoonnina hays fallisina adduunyada ha ku tartamina waxaasoo dhan nebiga salawaatu ullahi wasalaamu alayhi ummadda wuu uga digaya maxaa yeeley wuxuu yacni sabab u noqonayaa inay iskhilaafaan xadiiska yacni markaa waxaa kabayo xoojinaya asalkiisu bukhaari buu ku yaallaa kitaabu nikaax imaamu muslimna wuxuu ku warinayaa kitaabu lbiri wasila riwaayo kale waata nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu caleyh afshu salaama waadcimu dacaama wakunuu cibaada allahi ikhwaana kama amarakum allah salaanta faafiya cuntadana yacnii quudiya ruuxii baahan noqda addoommo ilaahay oo walaala ah kamaa amarakum allahu sidii ilaahay idiin amray kitaabkiisa oo idinku amray qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaanaa cumar bnu xafsin bni qiyaas qaala xadaana abi waa xafsun ibnu qiyaas qaala xadaana alacmash waa sulaymaan ibnu mihraan alacmash qaala xadaana abu saalix oo samaan loo yaqaan can abi hurayrata can اnabiyi sala اllahu calayhi wasalama qaal nebigeennu wuxuu yidhi tajidu waad helaysaa min shari innaasi dadka kuwa ugu sharka badan inay ka mid yihiin yowma alqiyaamati maalinka qiyaame cinda allaahi ilaahay subxaanah wa tacaala agtiisa dalwajhayn laba wajiile dadka waxaa ugu shar badan maalinka qiyaame marka ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala maxkamadda caadilkaee ilaahay garsooraha uu ka yahay la yimaado ruuxa laba baa ugu shar badan laba wajiiluhu waa kii alladii kii weeye yaatii la imaanaya haaulaa'i kuwaas biwajhin weji buu ula imaanayaa wa haaulaa'i kuwaasna biwajhin weji buu ula imaanayaa kuwaas naqaab buu ula dhaqmi kuwa naqaab buu ula dhaqmi nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi man lahu wajhaani fi dunya lahu lisaanaani min naarin yowma alqiyaama ruuxa adduunka laba wajiilaha ah maalinka qiyaame wuxuu yimaadaa isagoo laba carab oo naara leh ayuu yimaadaa buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh macnaa dad aan kulmi karin caqiido iyo muctaqad yani ku soo kala jeeda ayuu yani wuxuu samaynayaa qolo walba waa la shaah cabbaya kuwana warbuu u geyn kuwana warbuu u geyn xadiiska imaamu lbukhaari baa fii saxiixii ku warinaya kitaabu alaxkaam baabu maa yukrahu min sanaa'i suldaan imaamu muslim kitaabu lbiri wasila ayuu ku warinaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed cabdulaahi ibnu muxamed almusnadi ama abubakr ibn abi shayba qala xadaana cabdurasaaq ibnu hamaam asancaani qaala ahbarana macmar ibnu raashid can hamaam ibnu munabih laba hamaam baa jiro midna waxaa laydhaha hamaam ibnu yaxya alcawdi inta badan wuxuu daba taagan yahay qataadata bnu dicaamata saduusi hamaamka kalena abu hurayru yani markaa daba taagan yahay marka isku dabaqo maaha can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaah wuxuu yidhi iyaakum adanna wuxuu nebigu yidhi iyaakum iska ilaaliya wadanna malaha iska ilaaliya buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa ina danna maluhu akdabu alxadiidi xadiiska midka ugu beenta badan waay ruux intaad malayso qur-aankuna wuxuu tilmaamay malaha badankiisa malaha badankiisuu tilmaamay ilaahi subxaanah wa tacaala nebigu wuxuu leeyahay malaha iska ilaaliya maxaa yeelay fa ina danna maluhu akdabu alxadiidi war midka ugu been badan waay walaa tanaajashuu ha isfallisina oo badeecaddii ha isku fallisina badeecad baa la baayacayaa ninbaa wuxuu odhanayaa qiimaha meequu jooga boqol iyo mid kaleo aan iibsanayn baa odhanaya anaa laba boqol ku gadanaya mid kale wuxuu odhanayaa may laba boqol iyo ku gadanaya waa fallisaad marka walaa tanaajashuu haysfallisina buu nebigu yidhi walaa taxaasaduu haysxaasidina walaa tabaaqaduu haysu cadhoonina walaa tanaafasuu adduunyadii ha ku tartamina tanaafuska waataynu shalay soo tilmaamnay wixii aakhiro in lagu tartamo oo cibaado iyo daaco ilaahay loogu dhowaanayo loo kala dheereeyo ayada waa la ogolyahay wa fii dalika falyatanaafas almutanaafisuun baa la subxana wa wsaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajanati carduha asamaawaat waalardu ucidat lilmuttaqiin fastabiquu alkhayraat aynamaa takunuu yaati bikum allahu jamiica tartanka aakhiro waa la ogolyahay walaa tadaabaruu haysu daba jeedinina baa nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wakunuu ahaada cibaad allaahi addoommo ilaahay oo ikhwaanan walaala ahaada kamaa amarakum allah xadiiska bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya kitaabu اladab ayuu ku warinayaa baabu maa yunhaa min altaxaasudi waاtadaabur imaamu muslimna kitaabu اlbiri wasila ayuu ku warinaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana ismaaciil ismaaciil ibni cabdillaahi bni abi uweys maalik baabti u ahaa inta badan maalik ibnu anas buu wax ka warinaya qaale wuxuu yidhi xadaanii malik ibnu anas can suhayl bni abi saalixin can abiihi abi saalix asamaan can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal allahu aleh wasalam qaala wuxuu yidhi tuftaxu waa la furaa abwaabu ljannati albaabada jannada ayaa la furaa yowma اlithnayni wa yowma alkhamiis labada maalmood ee isniinta iyo khamiistaa la furaa albaabada jannada fayukfaru waa loo dhaafaa likulli cabdin addoon kasta oo laa yushriku billaahi shay-an ilaahay subxaanah wa xuquuqdiisa aan cid kale ula qaybinayn ilaa rajulu nin mooye kaana ay ahaatay ilaa rajulu nin mooye kaanat ay ahaatay beynahu isaga dhexdiisa iyo wa bayna akhiihi iyo walaalkii dhexdiisa ay ahaatay shaxnaa'un yacni uurxumo cuqdad shay qalbiga laysugu hayo fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa andiruu haadayni labadan u kaadiya andiruu haadayni labadan arrinkooda u kaadiya xataa yasdalixa ilaa ay ka heshiiyaan camalkaaga iyo cibaadadaada ilaahay loo rafcinayo waxay ku xidhan tahay dadka muslimiinta wax uurxumo iyo cuqdad iyo eeqo inaydan isu haynin imaam muslim iyo xaakim baa laba jeer baa marka acmaasha la rafciyaa yacnii rafcinta iyo koryeelidda ilaahay loo bandhigaya waxa weeye waa mid asbuuciya waa asbuucii laba jeer isniinta iyo khamiista ama mid sanawiya oo yacni marka bisha shacbaan ilaahay subxaana wa tacaala loo bandhigo sida xadiiskii usaama imaam axmed fii musnadii uu ku tilmaamay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana bishir ibnu muxamed bishr ibnu muxamed waa raawiyatu cabdillaahi qaala xadaanaa cabdullaahi ibnu mubaarak almarwasi alximyari yani waxa weeye ijtamacat fiihi khisaalu اlkhayr waxaa ku kulmay arrimaha khayrka dhammaantood baa ku kulmay imaamka qaal wuxuu yidhi ahbaranaa yunas ibn yaziid alayli can isuhriyi moxamed ibn shihaab asuhri qaal wuxuu yidhi ahbarnii abu idriis abu idriis magaciisa waxaa la yidhaha caa'idullaahi ibni cabdillaahi ibni camr alkhawlaani ayaa la yidhaahdaa qaadigii reer shaam buu ahaa nin siqaa buu ahaa kaana ahla fiqhin fi ddiini wa calamun min alaclaam buu ka mid ahaa yani dadka ugu yaqaan buu ahaa biaxkaami alxalaali walxaraam annahu samica aba abaadarda buu maqlay yaquulu isagoo leh uxadiukum waxaan idinka waramaya idin sheegayaa bimaa shay baan idin sheegayaa huwa isagu khayrun lakum idinka khayr badan min asadaqati sadaqadii sunnaha idinka khayr badan iyo wasiyaami soonkii sunnaha idinka khayr badan waa salaaxu daati lbayni waa dhexdiinna arimaha inaad hagaajisaan baa idinka khayr badan allaa wayna buqada cadhadu hiya alxaaliqatu xiirto weeye waa midda xiiraysa ruuxa diintiisay waxyeelaysaa xadiisku saxa yani u ansaxay marfuucan wa mowquufan waa saxiixu lisnaad isagoo marfuucana waynuba soo marnay raqamka laba boqol ku soo marray raqamka laba boqol lixdan iyo saddex waladii nafsii biyadihi laa tadkhulu ljannata xataa tuslimuu jannada ma gelaysaan ilaa aad ilaahay u hogaansantaan walaa tuslimuu xataa taxaabuu mana hogaansamaysaan ilaa ilaahay aad isu dhiibtaan wa afshu salaama taxaabuu wa iyaakum walbuqada iska ilaaliya cadhada maxaa yeelay fa inahaa hiya xaaliqa waa xiirto markaasuu wuxuu yani taxliqu الshacra walaakin taxliqu اdiin markaan leeyahay waa xiirto timahay xiirtaa idinma lihiye laakiin diinkay xiirtaa marka bal acmaasha ilaahay loogu dhowaado min xadiisi abi hurayra wuxuu leeyahay maa camila ibnu aadama shay-an ibnu aadamku shay ma sameeyo afdala min asalaati wa salaaxi daati اlbeyni wa khuluqin xasan yanii saxiixada boqol qala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana saciid ibnu sulayman qala xadaana abu shihaab yani abu shihaab alasqar cabdirabih ibnu naafic alxanaad iqat kasiir اlxadiis ayb can kasiiri can abi fazaara kasiir waa khada madbaciya sida bayhaqi fii shucab uu ku warinayo mujaladka shanaad laba boqol lixdan iyo sideed sidoo kalena yani markaa khadiib albaqhdaadi fi taarikhuu ku warinaya mujaladka labaad afartan iyo labo dabaraani fi lkabiir mujaladka labiyo tobnaad laba boqol afartan iyo saddex cabdu ibnu xumayd fii musnadii mujaladka koowaad laba boqol labaatan iyo sagaal abu nucaym fi lxilya mujaladka afraad boqol waxa weeye dhammaan xadiiska waxaa laga warinayaa abu shihaab can leys ibni abi sulaymin waana sababta lagu daciifinayo xadiisku waxaa weeye waa min dariiqi leys ibni abi sulaymin yacni can ibni fazaara can yasiid ibni alasam can ibni cabaasin can yasiid ibni alasam waxaa laga wariyey can ibni cabaasin cabdillahi bni cabaas waxaa laga wariyey can nebiy sal alla aleh wasalam qaale wuxuu yidhi alaasun saddex arrimood man lam yakun ruuxaanay ahayn fiihi dhexdiisa hufira lahu waa loo dhaafaa maa siwaahu saddexdaa arrimood wixii ka soo hadhay saddex arrimood wixii ka soo oo dunuubta iyo macaasida bini aadamku ay gelayaan ah waa loo dhaafaya liman shaaa ruuxuu doono alle subxaana wa tacaala u dhaafaya man maata ruuxii dhinta laa yushriku billahi shayan an ilaahay subxaana wa tacaala isagoo aan cidna ku lamaaninan oo shirki u samaynayn walam yakun saaxiran sixiroole iyo falalowna aan ahayn kaasoo yatabicu saxarata sixiroolayaasha raacaya ama waa sixiroole ama sixirooluhu u khidmeeyaayoo ka yani markaa shaqeeya dayb kaa lama dhaafayo ruuxii shirki la yimina dee ilaahay ma dhaafayo subxaana wa tacaala ilaa ruuxu uu ka toobad keeno hadduu shirki ku dhinto ma loo dhaafi maya waman yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu اnnaar wama lilظaalimiina min ansaar oo walam yaxqid aan xiqdi iyo warxumo u qabin calaa akhiihi walaalkii aanu qabin warxumo aanu qabin xadiisku waa aciif silsilatu axaadiis aciifa raqamka iyo kow raqamka baab ina salaama yujsiu min asarmi wuxuu yahay salaantii ruuxa aad salaantay ruuxii aad isgoyseen waxay kaaga filan tahay oo kaa kaafiyaysaa min asarmi goyntii bay kaa kaafiyaysaa laba qof wax isu qabay haddii midkood salaantii uu bilaabo maxay kaga filan tahay goyntiibay ka kaafiyansa qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana ismaaciil bni abi uweys qaala xadaanii muxamed ibnu hilaal ibni abi hilaal moxamed ibnu hilaal yani waxa weeye waa maqbuul ibn xasmi eh, baa wuxuu yidhi waa majhuul laakiin majhuul maaha culamada qaarkeedna waxay yidhahen waa saduuq mawla ibni almudxaji can abiihi yani aabbihi wuxuu ka warinaya abiihi waa hilaal bn abi hilaal ayb dahbi wuxuu yidhahdaa laa yucraf imaam axmed wuxuu yidhahdaa laa yucraf ibnu xibbaanna wuu towsiiqiyey waxaana lagu yaqaanaa towsiiqu lmajaahiil dadka majaahiisha inuu towsiiqiyo annahu samica abaa hurayrata abaa hurayru maqlay qaale wuxuu yidhi samictu nabiya sal alla aleh wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo leh laa yaxilu lirajulin nin ma ahoo yacnii an yahjura inuu ka haajiro mu'minan ruux mu'mina inuu ka haajiro fowqa alaaati ayaamin saddex maalmood wax ka badan saddex maalmood wax ka koreeya yacnii inuu ka haajiro ruux muslima ruux kaloo muslima ma bannaana fa idaa marat hadday soo marto alaaatu ayaamin saddex maalmood hadday soo marto falyalqa hala kulmo ruuxii uu fain radda calayhi salaama salaamtii hadduu ka radiyo faqad ishtaraka waxay wadaagsadeen fi lajri ajarkiibay wadaagsadeen yani ruuxii cadhaysnaa adigoo yani doonaya cadhadii inaad ka baabi'isaad salaanta salaantii isna wuu kaa qaado hadduu salaantii kaa qaado faqad ishtaraka fi lajri ajarkiibay wadaagsadeen wain lam yarudda calayhi haddaanu salaantii aanu ka radiyin aanu u niqinna faqad bari'a wuxuu ka bari noqday almusalimu midkii wax salaamay min goyntii buu ka bari noqday xadiiska marka sanadkiisa dacfi baa ku jira ayb abu daauud baa fii sunani ku warinaya bayhaqi fii sunan mujaladka tobnaad buhaari fi taarikh irwaa lqaliilka ayuu ku daciifiyey sheekh albani mujaladka toddobaad aqaahan iyo afar raqamka laakiin xadiisku wuxuu leeyahay shawaahid u markhaati kacayso xadiisu abi darri iyo axaadiistii faraxa badnayd ee abi umaama iyo aynu soo marnay ee tilmaamaysay qofka muslimkaah inaanu qofka muslimkaa saddex maalmood ka badan aanu ka hijroon karin baabu tafriqati bayna alaxdaa wuxuu baabu yahay atafriqa in la kala kaxeeyo la kala geeyo bayna alaxdaai da'yarti in la kala kaxeeyo axdaas yacni waxa weeye waa xadiisu sinni ilmihii iyo had iyo goor inaan hal guri laysugu keenin haddii hal guri laysugu keeno maxaa dhacay dagaal baa ka dhacay marka meel keliya inaan laysugu keenin dadka da'da yare ay kala foofaan oo yani markaa meelaha ay ku kala faafaan qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana maqhlad ibnu malik qaala xadaana cabdiraxmaan ibni maqra qaala xadaana mufadal ibnu mubashir mufadal ibnu mubashir waa daciif waa ninka xadiiska lagu daciifinayo can salim bni cabdilaahi saalim ibni cabdilaahi bni cumar can abiihi cabdilaahi bni cumar wuxuu ka wariyey kaana cumaru cumar wuxuu ahaa yaquulu ku yidhaahda libaniihi carruurtiisa wuxuu ku odhanayay idaa asbaxtum markaad waa bariisataan fatabadaduu ay fatafaraquu kala taga ya idaa asbaxtum markaad waa bariisataan fatabadaduu ay fatafaraquu kala taga hal meel ha ku soo wada ururina maxaa dhacaya haddii hal meel ay ku ururaan waxaan anaa lahaa kan ma lihid feedh iyo dagaal baa dhacaya marka waa in la kala kaxeeya waa inay kala foofaan fatabadaduu kala taga buu odhan jiray walaa tajtamicuu ha ku kulmina fii daarin waaxidatin hal guri keliya ha ku kulmina sabab fa innii anugu akhaafu calaykum waxaan dushiinna idinka baqayaa an taqaadacuu inaad isgoysaan oo amase yakuuna uu ahaado baynakum dhexdiinna sharun shar u ahaadaan idinka baqaya intuu idin kala gaadho kadibna gacantii ay ku xigto shar uu meeshii ka yimaado ayaan idinka baqayaa hal guri hawadagelina yanii kala faafa oo kala baaha si aydan isugu mashquulin daciif lisnaad waxaa ku jira sanadka yani mufadal ibnu mubashir ayb baabu man ashaara calaa akhiihi wain lam yastashirhu wuxuu baabu yahay ruuxii walaalkii la taliya walow yaanuba la tashanay hadduu talo wanaagsan uu hayo inuu walaalkiis u sheego talada qiimaha badan walow isagu yaanuba kuu soo bandhigin oo ku odhanin arrintaa igala tali laakiin nasiixada iyo diinta wanaaggeeda wuxuu keenayaa talada wanaagsan inaad walaalkaa u sheegto xadaanaa camar ibnu khaalid atamiimi iqa qaala xadaanaa bakar ibnu mudaris wabakr ibnu mudaris iqat laysa bihi ba'sun kana rajula saalixan caabidan ayuu ah can ibni cajlaanin maxamed ibnu cajlaan ana wahab ibni kaysaan wahab ibnu kaysaan abu nucaym almadani waa iqat muxadis min iqaati taabiciin wa kaana wahab wuxuu ahaa adraka cabdulaahi ibni cumar buu soo halay loo soo gaadhay ana bna cumara cabdilaahi bni cumar ra'aa wuxuu arkay raaciya nin xoolo jira ah cabdulahi bni cumar baa wuxuu arkay nin xoolo jira ah iyo waqanaman ari buu arkay fii makaanin meel buu ku arkay qabiixin xun yacnii wuxuu arkay khanaman yartacu fii makaanin qabiix adhi meel xun uu daajinayo ninkii adhi raac ahaa meel xoogaa cawslana wuu soo maray cabdullahi bn cumar baa soo maray oo meeshan ka wanaagsan dayb wa wuxuu arkay makaanan boos buu arkay amhala minhu ay axsana minhu ka wanaagsan faqaala lahu wuxuu ku yidhi wayxaka warhooge yaa raacii yacnii raacigiiyo xoolo jirkiiyow xawilhaa wareeji oo meeshan ka wareeji maxaa yeelay fa innii samictu rasuula allahi sal allau aleh wasalam yaquul nebi moxamed waxaan ka maqlay isagoo leh kullu raacin mas-uulun mid kastooo wax la raaciyey waa mas-uul yacnii waa la su'aalaya can raciyatihi raciyadiisiiyo la raaciyey waa marka cabdulaahi ibnu cumar ninkani yani talada maanu weydiisan sooma talada maan weydiisan asagaa wuxuu arkay meel barwaaqaa iyo dhul doogan iyo ninkanoo xoolihii dhul abaara ku haya buu arkay markaasuu wuxuu ku yidhi war magacaa jirya xoolaha intaad meeshan aad ka kaxayso yacnii balligaa barwaaqada iyo meeshaa gee ayuu ku yidhi taladuna marka waxa weeye xadiisku fii saxiixayn waa xadiiska cabdulahi bni cumar kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi aynu soo maraynay waay oo qiso leh laakiin qisadan yani markaa iyadu saxiixaynka kuma sugna nabigeenuna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi man ashaara ilaa akhiihi xadiiska abu daawuud iyo dabaraani ay warinayaan man ashaara ilaa akhiihi ruuxii walaalkii kula taliya amran yaclamuhu ana rushda ilaa kayrihi arin uu og yahay sidii toosnayd inaanay ahayne taladaa laga fiican yahay faqad khaanahu waa khiyaameeyey buu nebigu yihi sala allah aleh wasalam baabu man kariha amhaala suu'i wuxuu baabayay ruuxii necbaystay tusaalaha xun inuu ummadda tusaale xun u noqdo in laysu diiday qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaanaa sufyaan athawri can ayuub bni abi tamiimata sakhtiyaani can cikrima mowla bni cabaas can ibni cabaasin can اnebiy sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu idhi laysa lana nooma sugnaanin maalu sawi tusaalaha xumi nooma sugnaanin alcaa'idu midka ku laabanaya ku noqonaya fii hibatihi hibadiisa kalkelbi ay oo kaluu la mid yahay yarjicu laabanaya fii qay'ihi mantagiisii ku laabanayuu la mid yahay bukhaari raqamka wuxuu ku warinayaa muxuu ahaa raqamka konton iyo koowaad ee kitaabka yani kitaabu ulhiba muslimna kitaabulhiba ku warinayaa raqamka afar iyo labaatanaad nebigeennu wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh laysa lana yani macaashara almuslimiin muslimiinta kulankoodii haddaanu nahay nooma sugnaanin oo malihin yacni mahalu sawi tusaalixun in tusaalixun ummadda aanu u noqonno oo naloo soo qaato annagu ma lihiin buu leeyahay qofka muslimka ah ee nebi maxamed risaaladii sii xambaarsanay bulshooyinka waxa uu gudbinayaa waa dhaqan wanaagsan iyo tusaale wanaagsan wa baabu maa dukira fi lmakri waalkhadiica wuxuu baabu yahay wixii la sheegay ee dhagarta iyo khiyaanada sharcigu wixii uu ka tilmaamay inaanay bannaanayn xadaana axmed ibnu اlxajaaj qaala xadaana xaatim ibnu ismaaciil waasiqa qaala xadaana abulasbaad alxaarisi wasmuhu waa bishr bnu raafic ninkan waa dacfi baa sanadkiisa ku jira bishr bnu raafic waa nin daciifa can yaxya bni abi kasiir adaa'i can abi salamata bni cabdiraxmaan bni cawf azuhri can abi hurayrata qaala wuxuu yihi qaala rasulu ulahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi almu'minu ruuxa mu'minkae ilaahay iimaanka u hibeeyey qirun mid dagan weeye qirun waa mid dagan kariimun oo wanaagsan waay macnaha qiriga waxaa loo jeedaa ruuxa muslimka ahi waa ruux qalbigiisu uu fayow yahay bulshada muslimiintaee uu la tacaamulayana mar walba khayr buu kaga talagelaya waa la dagi karaa marka waa la gaadi karaa almu'minu ruuxii mu'minkaa ah qirun mid dagan weeye kariimun wanaagsan oo sharaf loo qiimo badan waalfaajiru faajirka iyo munaafiqiina khibun dhagarlo weeye la'iimun oo xun waa nin dhagar badan oo la'iim ah waalfaajiru faajirkiina khibun dhagarlo weeye la'iimun xun kariimun waxaa muqaabil u ah maxay la'iim ayib khirunna waxaa muqaabil u ah khibun yacnii waa mid dhagarlow ah oo xun qof walba difaac buu kaga jiraa ayib khadaabi wuxuu yidhaha macnaa hada alkalaam hadalkan macnihiisu waxa weeye ana almu'mina huwa man kana dabcuhu washiimatuhu alqaraara muminku waa ruuxa dabcigiisu yahay yani qaraarada u yahay la kedin karo ayib wuxuu leeyahay waqilat lfadina waa ruux yani dadka aan aad yani ugu baraarugsanayn oo shaki aan ka qabin lishari sharka muslimiinta daacadnimu kula dhaqmi inay dad toosan yihiin buu u yaqaanaa ayib wa tarki albaxi fiihi mana baarhbaadho amaa kan kale wuxuu leeyahy waina dalika laysa minhu jahlan laakinahu karamun wa xusnu اlkhuluq arrinkaasi jahli maahee waa sharaf iyo dabeeco iyo akhlaaq wanaagsan waay amaa kan kale faajirka man kaanat caadatuhu alkhibu wاddahaa'u wاlwuquulu wmacrifat الshar walaysa dalika minhu caqla lakinahu khibun walu'mun ayuu leeyahy xadiiska marka abu daawuud baa fii sunanihi ku warinaya kitaab اladab raqamka shanaad buu ku warinaya tirmidina yani wuxuu ku warinaya kitaabu اlbiri wasila raqamka afartan iyo koowaad buu ku warinaya waana saxiix saxaxu اlalbaniyu saxiixada sagaal boqol soddon iyo shan bishr ibnu raafic oo daciifana waxaa ku mutaabiceeyey xajaaj ibnu farafisa ayaa ku mutaabaceeyey fii sunani abi iyo daawuud aarkunyoagaashanraqamka waxasanahu yani shucayb arnaud kitaabkiisa sharxa iyo ku leeyahay taqhriijka uu ku leeyahay sunani abi daawuudka mujalladka toddobaad xadiiska raqamka aynu soo tilmaannay afarkuntodobaboqoliyo sagaashan yani markaa baabu sabaabi caydiibuu baabu yahay yani dadku inay iscaayaan inaanay bannaanayn xadaana maxamed ibnu umaya ibnu aadam yani waa nin siqo ah qaala xadaanaa ciisa ibnu muusa atamiimi saduuqun rubama aqda can cabdilaahi ibnu kaysaan cabdulaahi ibnu kaysaan abu mujaahid waa nin daciifa munkar lxadiis can cikrima mowla bni cabaasin can ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi istaba rajulaani laba nin baa caytamay oo is aflagaadeeyey calaa cahdi rasuulillaahi sal allau aleyh wasalam wakhtigii nebi maxamed majaalistii nebi maxamed ummadda khayrka iyo samaha uu ugu sheegayey ceelkii saafiga ahaa uu ka waraabinayay baa laba nin isku aflagaadiyey fa saba axaduhumaa midkood baa caayay waalaakharu kii kalena saakitun waa aamusan yahay intaa wax laga sheegay waa aamusan yahay wanebiyu sal allau jaalisun waa fadhiya uma radda alaakharu kii kale intuu ishayn kari waayey buu u jawaabay ninkii caayayey buu u jawaabay fa nahada anebiyu sal allahu aleh wasalam nebigu waa hinqaday oo majliskiibuu ka kacay qiila waxaa la yidhi nahadta waad hinqatay rasuulka ilaahayow ninkan markii la caayayeyba goobjoog baad ka ahayde yacni maxaa kugu kallifay inaad kacdo qaala wuxuu yidhi nahadat lmalaaikatu malaa'igtii baa kacday oo hinqatay fanahadtu waan hinqaday anna waan kacay macahu malaa'igta la jirkooda inna haadaa arkan maa kaana intii uu ahaa saakitan mid aamusan raddati almalaa'ikatu malaa'igtaa radinaysay ku celinaysay cala aladii kii dushiisay ku celinaysay sabahu caayayey yacnii midka mar kastoo midkani uu wax caayayeyba malaa'igtaa u jawaabaysay dayuusiho markuu ku yidha waraalaa dayuusiya ninka aflagaadada ka dira haydaan iyo warradaa shaydaan ahayd dadka ninka dhibta ka dah malaa'igta afhayeenu ahayd falammaa radda markuu radiyey oo isagana caydii la caayay uu u jawaabay nahadat ilmalaa'ikatu malaa'igtii waa kacdayen meeshii waa ka kacday marka haddii meeshii malaa'igtu ay ka kacday majliskii malaa'igtu ay ka kacday waxaa soo bedelayoo yacni booskoodii imaanaya maxay shaydaan baa imaanaya aniguna goob iyo majlis shaydaan u xaadiray haddaan nebi maxamed ahay goobsoog ka noqon maayo wuu rasuulku leeyahy salawatu ullahi wasalaamu calayh xadiiska waa daciifu lisnaad cabdulahi bnu kaysaan baa ku jira adabulmufradka lixdan iyo saddex raqamka baa lagu daciifiyey xadaanaa hishaam ibnu camaarin qaala xadaanaa rudayx ibna cadiya yani waa muadinu beyt اlmaqdis siqatun laa yutaabacu fi ma inta badan laguma mutaabaceeyo wuxuu warinaya qaala xadaanaa ibraahim بن calba can ummi dardaa ummi dardaa waxaa laga wariyey waa sawjatu abi darda umu darda alkubra ana rajula ninbaa ataaha u yimi umu dardaa buu u yimi gabadhan caqligeeda u fiirsada ana rajula ninbaa ataaha u yimi faqaala wuxuu idhi ina rajula nin ayaa naa la gaadhay minkii xaggaaga yacnii ninbaa oo ku naala yacnii yasubu wuu kucaayay minkii xaggaaguu aflagaadeeyey cinda cabdilmelik cabdilmelik ibnu marwan oo amiirkii mu'miniinta agtiisu kugu caayey faqaalad waxay tidhi ninkii haddii la odhan lahaa moogtahay waa lagu caayay keliya dhibbay badan ma noqotin qof waxa la caayay waa qof dumar ah oo saxaabiyada meesha lagu caayayna waa golo rag uu joogo soo soomaalida xaal baa la ysu qabsanaya haddaynu curfigeenna eegno ayib meesha lagu caayayaa golo rag intay ka tagtay madaxweynihii agtiisii baa lagugu caayay ayib bal warkay ku jawaabtay aan fiirino waxay tihi um, faqaalad waxay tidhi umu dardaa in nu'abban haddiina la tuhmo in nu'abban alubnu waxa weeye waa min alitihaam haddiina la tuhmo yacnii waxaa la yidhahdaa alitihaamu waadikru bilcayb ruuxa in la tuhmo ceeb markaa lagu sheego oo la aflagaadeeyo inu aban haddiina la tuhmo bay tihi oo lagu tuhmo bima laysa fiina waxaan anaga nagu sugnayn waxaanan dhaqan u lahayn ama ceeb aanan lahayn haddiina lagu sheego na lagu tuhmo fadaalamaa waxaa badan zukiina inna la ammaanay oo nalagu ammaanay bimaa laysa fiina waxaanan ahayn inna lagu ammaanay ayaa badan bay tiri marka hadii maanta xoogaana la qanjaruftay oo waxna laga sheegay kaydkii aakhire inoo gelaysaayoo bangi wax badan baa waxaana lagu ammaanay ammaan aanan lahayn baana la siiyey marka dhib male bay tiri ayb waxaa laga faa'iidaysanayaa qofka warka kuu keena warkan mogta waa culays naqliga dadka warka loo kala qaadaya ninkan xiiqsan ee warka kuu keenaya yacnii ka fududee warka intaad ka fududayso waxaa tidhaha dhib ma leh insha allahu tacaala saas miyuu hebel yidhi haa dhib ma leh asagaiyo ilaahiisa isu daha adi maxayba kurba kuugu haysaa aad wari igu saas miyuu yidhi ha isagiiyo ilaahi isu ka fududee marka waxay tidhi fadaalamaa waxaa badnayd zukiina ina lagu ammaanay bimaa laysa fiina waxaanan ahayn ina lagu ammaanay maxaa yeelay ilaahay baa qur wuxuu ku leeyahy falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa abuubakarna waataynu soo marnay marka la amaanu wuxuu odhan jir allaahuma ajcalnii khayran mima yadunnuun maa yadunnuun ilaah waxay yani malaynayaan khayr iga yeel waqfir lii maa laa yaclamuun waxaanay ogeyna ceebahayga iyo galdaloladayda intayda anaa oga ii dambi dhaaf xadiisku waa xasan adab almufradka saddex boqol iyo xadaana شهاب بن cabaadin qaala xadaana ibraahim بن xumayd aruraasi عن ismaaciil بن khaalid عن qays ibn abi xaasimin qaala wuxuu yihi qaala cabdulaahi wuxuu yidhi idaa qaala rajulu ninku hadduu yidhaahdo lisaaxibihi saaxiibkii uu ku yidhaahdo anta caduwii cadowgaygaa tahay faqad kharaja wuu ka baxay axaduhumaa midkood min alislaami islaamkiibuu ka baxay ow bari'a wuxuu beri ka noqday yacnii min saaxibihi saaxiibkiibuu beri ka noqday xadiisku waa saxiixu lisnaad mowquufan adab lmufradka macnaha waxa weeye ruuxa muslimkaa waxaa cadow u noqon kara ruux mabda' diineed ay ku kala tageen oo gaala uunbaa cadow u noqon kara isagoo marfuuca ah ayaa sugan oo min xadiisi cabdillaahi bni mascuud hoo uu leeyahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh low ana rajulayni yacnii laba nin oo dakhala fi lislaami fatahaajaraa laba nin oo islaamka soo galay hadday kala hijroodaan lakaana axaduhumaa khaarijan min alislaami xataa yarjica yacni daalim midkood baa wuxuu noqonayaa islaamkii mid ka baxay macnaha gaalnimada iyo cadow ilaahay baa tahay iyo nifaaqa iyo waxyaabaha laysku tuurayo baa sharcigu wuxuu inagu barbaarinayaa carabkeenna iyo lisaankeenna inaan dhowrno yacni ruux muslima oo ilaahay subxaana wa tacaala dhiiggiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisaba uu kaa dhowray inaadan xadgudub ku samayn qaala qays wuxuu wa ahbaranii bacdu intaa ka gadaal waxaa ii abu abuu juxayfata wahbi bnu cabdilaahi assuwaa'i anna cabdallaahi qaala inuu yidhi ilaa man taaba ilaa ruuxii toobadkeena mooyaane baabu saqyi ilmaa'i biyihii oo ruuxa la waraabiyo ajarka ay leedahay xadaanaa musadad ibnu musarad qaala xadaanaa cabdulwaaxid ibnu siyaad iqatun xaafid qaala xadaanaa leys ibnu sulaym yani waa nin daciifa can daa'us ibnu kaysaan can ibni cabaasin adunuhu waxaan u malaynayaa rafacahu xadiiska inuu rafciyey shaka waxaa shakiyey leyun leys ibnu abi sulaym baa shakiyey qaala wuxuu yidhi fi bni aadama ibni aadamka dhexdiisa waxaa ahaatay situuna wa alaaami'ati sulaama saddex boqol iyo lixdan xubnood ayaa ibnu aadamka dhexdiisa ahaatay aw cadmun ama saddex boqol iyo lixdan lafood aw mifsalin ama kala goys saddex boqol iyo lixdan yacni kala goys calaa kulli waaxidin mid kasta yacnii dushiisa waxaa ahaatay fii kulli yowmin maalin kasta sadaqatun sadaqaa lagu leeyahay saddex boqol iyo lixdankaa xubnoodee ilaahay uu kuugu deeqay subax kastoo waagu beriyo sadaqaa lagu leeyahay dayib wa cawnu rajul kullu kelimatin kelmad kastoo dayibatin wanaagsani sadaqatun sadaqo weeye ruux baad wanaagga iyo samaha fartay waa sadaqo afkaagaad kelmad wanaagsan kaga hadashay waa sadaqo carabkaagaad ilaahay ka xustay waa sadaqo wa cawnu rajuli ninka kaalmadiisa uu u kaalmeeyo akhaahu walaalkii sadaqatun sadaqo wa shurbatu kabasho min almaa'i biyo layska bisiiyo oo yasqiihaa ruuxu ruuxa kale muslimka u waraabiyo sadaqatun sadaqo weeye wa imaadat aladaa dhibka oo laga leexiyo cani dariiqi dariiqa laga leexiyo sadaqatun sadaqo wahay wixii ummadda dhibayoo dhibta laga leexiyo dariiqa laga leexiyaa waa sadaqo waa macaalimta diinteennu ay la khaas tahayoo diinteennu dowr fiican iyo kaalin fiican waxay siisaa nadaafadda ayay siisaa marka dariiqa inaad wax ku tuurto oo meesha yacni ummaddu marayso aad shay ummadda dhibaya ku tuurto shay haboon maaha bini aadamku nidaam baa cabiidiya hadda yurub markaad ka timaaddo adoo yurub jooga ah muxuu ahaa ama maraykan ama kanada jooga caagaddaa biyaha aad dariiqa kuma tuuri kartid maxaa ugu tuuri weyde waa lagu ganaaxi waxbaa lagu goyn laakiin afrika markuu yimaado caagadda biyaha markuu cabo laamiga ku tuura ilaa nidaamka ma jiro meesha intaan nidaamkaba la eegin marka iimaankaaga meesha ugu hoosaysa waxaa ka mida yacnii dhibka waxa ummadda dhibayo aad dariiqa ka leexiso ayaa ka mida xadiidka imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya isagoo gaaban sanadkanna lays ibna abi sulaym baa ku jira shawaahid kaluu leeyahay oo shiikhu uu ku tasxiixiyey waa saxiixun liqayrihi saxiixada raqamka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu lmustabaani maa qaala facala alwali wuxuu baabu yahay labadii iscaayaysay ee caytamaysay maa qaala wixii ay yidhaahdaan facala alwali midka hore dushiisay ahaatay waa hadii midkii la caayayay aanu tacadi iyo xadgudub isagu aanu samayn laba qof baa iscayday midkii hore cayda bilowday cayda bilaabay baa dembigu uu dusha ka saaran yahay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa ibraahim ibnu muusa ibraahim ibnu abu isxaaq alfaraa waa siqa qaala xadaanaa ismaaciil ibnu jacfar ibni abi kasiirin siqat xaafid xadaanaa alcalaa ibni cabdiraxmaan mowla alxuraqa can abiihi cabdiraxmaan alxuraq alxuraqi can abi hurayrata can اnabiyi sala allahu caleyh wasalam qaal almustabaani labada caytamaya iscaayaya maa qaala wixii ay yidhaahdaan facala albaadi midkii cayda bilaabay dushiisay ahaatay maa lam yactadi intaanu xadgudub aanu samaynin almadluumu midkii la dulmiyey intaanu xadgudub samaynin qof baa ku caayey yacnii haddaadan xadgudub iyo tacadi adugu aadan samayn dembigaasi iyo sharkaasi wuxuu saaran yahay ruuxii aflagaadada iyo gefka bilaabay imaamu muslim baa warinaya kitaabu albiri wasila ayuu ku warinaya qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana axmed ibnu ciisa ibnu xasaan albasri qaala xadaana ibnu wahb cabdillahi ibnu wahb almisri alqurashi mowlaahum qaala ahbaranii camr ibnu alxaaris yani waa iqa can yasiid bn abi xabiibin can sinaan bni sacdin can anas bni malikin can اnebiy sal اllau aleh wasalam qaala wuxuu yidhi suubanuhu almustabaani labada iscaayaya maa qaalaa wixii ay yidhaahdeene ay isku caayeen facala albaadii midkii cayda bilaabay dushiisa ayay ahaatay xataa yactadiya ilaa uu xadgudub sameeyo almadluumu midkii la dulmiyey ee aflagaadada iyo gefka loo geystay soomaalida haddaynu eegno inaynan dhaqankaa lahayn sabirkaas inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab waliman sabara wagafara ina dalika lamin casmi اlumuur baa la leeyahy subxaana wa tacaala waalkaadimiina alkayda waalcaafiina can innaas laakiin haddii nin uu ku caayo ku yidhaahdo uu kelmad xun ku yidhaahdo waxaa laga ku yidhahdo kelab baa tahay in adiguna tidhahdo kelab kelab dhalay iyo tahay marka suutacaddi maad samay adaaba ka badiyey sooma ayb wa qaala nebiyu sal alla alay xadiiskaa imaamu axmed baa fii musnadii ku warinaya mujalladka labaad shan boqol wuxuu ku taxsiinaya adabulmufrad afar boqol iyo afariyo raqamka wa qaala nebiyu sal alla aley wuxuu yidhi waa bi hada sanad waa sanadkii hadda aynu soo marnay atadruuna ma ogtihiinoo ma garanaysaan saxaaboy malcadhu yacnii hafaryaha ama namiimadu waxay tahay ma taqaaniin buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh malcadhu cadiga waxaa la yidhahdaa qaniyadaa la yidhaahdaa cilaaqada marka xadiiska ka dhexaysa waxa weeye qofku waxaanu ahayn marka lagu sheego ama lagu nabo ama lagu hafro ama war cid kale looga geeyo qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadu dhaqan waxay u lahaayeen waxaanay garanayn inay markaa ay ka joogsadaan allaahu wa rasuuluhu aclam alle iyo rasuulkiisa garanaya ma naqaano bay qaala wuxuu yidhi waa naqlu lxadiisi warka oo loo kala naqliyo min bacdi innaasi dadka badhkood ilaa bacdin badhka kale war looga geeyo yacnii liyufsiduu si ay u fasahaadiyaan baynahum dhexdooda liyufsiduu inay fasahaadiyaan darteed baynahum dhexdooda aad bay u badan yihiin dadka yacnii warka bini aadamka u kala qaada xataa culimada yacnii warka u kala geeya u kala naqliya aad bay u badan yihiin nabiguna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi annamaam laa yadkhulu aljanna qataat laa yadkhulu aljanna jannada ma galmo ninka warka yaqaana ee ummadda warka u kala qaaday hebel baa saa ku lahaa sheekh hebel baa saa ku yidhi kanaa saa ku yidhi war adiga ayaa kuu dirsaday ayb bayhaqi baa fii sunan ku mujalladka tobnaad abaoaartaniyo sheekh naasirna saxiixada siddeetan iyo afar wa qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi sanadkii horeu soo in allaha alle subxaana wa tacaala awxaa ilaya wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu inaad isdhuldhigtaan inaad isliidaan waxbaha isbuufin marka lagu ammaano ee bini aadamku ay ku ammaanaan naftayda anigaa idinka ogdhe tawaaduc isdhulig haddaad tawaaducdo ilaahay baa martabadaada iyo booskaaga kor u qaadaya ayib walaa yabqii yaanu ku xadgudbin buu nebigu yidhi bacdukum barhkiin ilaa bacdin barhka kale yaanu ku xadgudbin ayuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ibnu maaja ayaa warinaya bukhaarina fi ladabi lmufrad buu ku warinayaa sidaa haddaa inu hayno saxiixada nabigeenna waxaa ka sugan man tawaadaca lilaahi rafacahu allaah alla dartii ruuxii dhulka isu dhiga ilaahay baa karaamaynayao kor u qaadaya haddaad rabto inuu ilaahay kor kuu qaado oo sharaf iyo qiima aad yeesho ilaahay bulshada dhexdeeda aad qiimo ku yeelato ilaahay isu dullee markaad ilaahay isu dhuldhigto ilaahay baa makaanadaada iyo booskaaga kor qaaday ayib xadiiska ciyaad ibnu ximaar ee muslim yani ku sugnaana wuxuu ahaa in allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yafqara axadu calaa axad walaa yabqi axadu calaa axad ilaahay wuxuu faray inaad isu tawaaducdaan oo qofku uu isdhuldhigo ilaa qofkiinna qofka kale aanu u faanin qofkiinna qofka kale aanu ku xadgudbin adigu waxaad jeceshahay in lagu xurmeeyo in lagaa dambeeyo in lagu qadariyo waxaad jeceshahay walaalkaa ula imow sidaad in laguu jeclaado oo laguu qadariyo aad u jeceshahay asagana u qadari qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu almustabaani shaydaane wuxuu nebigu yidhi qaala almusanifu raximah اllahu tacaala baabu lmustabaani shaydaanaani yatahaataraani wayatakaadabaani almustabaani labada iscaayaya caytamaya isdhaleecaynaya isaflagaadaynaya shaydaanaani laba shaydaan waay yatahaataraani isdhaleecaynaya isaflagaadaynaya wayatakaadabaani isbeeninaya oo midkiisba midka kale uu beeninaya midkoodba midka kale uu beeninaya xadaana camr ibnu marsuuqin qaala ahbarana cimraan ibnu dibyaan waa daciif can qataadata bni dicaamata asaduusi can yasiid ibni cabdillaah ibnu shakhiir can ciyaad ibni ximaarin qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow alrajulu ninka ayaa yasubunii icaayaya marka mau jawaabaa ninka icaayaya aflagaadadu ay iga soo gaadhayso qaala nebiyu sal allau aleh wasalam nebigu wuxuu idhi almustabaanii labada caytamaya shaydaanaani laba shaydaan weeye oo yatahaataraani isdhaleecaynaya o is-aflagaadaynaya wayatakaadabaani isna beeninayo midkood midka kale uu beeninayo marka ruuxa muslimkaa waxaa lagu yaqaanaa carabkiisu inuu dhowrsanaado almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi innaga soomaalida ninka aflagaadada badan ee wax dhaleeceeya waxaynu hebel ruuxu dacaayadeeyo ma dhalo waa lagu faaninaya qofka maxishoodaha ah qofku waa inuu muruu'adiisa ilaaliyaa carabkiisa inuu ilaaliyo afkaaga iyo adinkaagaba in laga nabad galo xadaana axmed ibnu xafsin qaala xadaana abi wa xafsun ibnu qiyaas qaala xadaanii ibraahim aynu soo marnay ibraahim hoobnu dahmaan abu saciid can xajaaj ibni xajaaj alaxwl albahili can qataadata bni dicaamat asaduusi can yasiid bni cabdillaah can ciyaad bni ximaarin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal aley waslem rasuulka ilaahi wuxuu yidhi إن allaha alle subxaanahu watacaala awxaa ilaya alle wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu inaad isdhuldhigtaan xataa laa yabqii ilaa aanu ku xadgudbin axadun ruux على axadin ruux kale dushiisa walaa yafkhara aanu faanin axadun ruux calaa axadin ruux kale aanu u faanin faqultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow ara'ayta bal iiga warran low anna rajula nin sabanii hadduu i caayo fii mala'in jamaaco dhexdeed uu igu caayo jamaacadaasoo hum anqasuu yacni markaa iga liita dad iga liita dhexdooda hadduu igu caayo minii aniga oo faradadtu calayhi aan ku radiyo oo aan u jawaabo hal calaya fii daalika arrinkaa ma iigu sugnaaday junaaxun wax dembiya ma ku leeh ninbaa i hay aflagaadeeye dad aan ka roonahay dhexdooda igu caayi ma jawaaba jawaabaa qaala wuxuu yidhi nebigu sal allahu aleh wasalam almustabaani labada iyo caytamaya shaydaanaani laba shaydaan weeye yatahaataraani xaalay isdhaleecaynayaan wayatakaadabaani xaalay isbeeninayaan xadiiskaas sanadkiisa dacfi baa ku jiro yasiid ibni abi siyaad ninka la ku jira laakiin jumlada hore waxay ku sugan tahay fii saxiixi muslim ayay ku sugan tahay qaala ciyaad ibnu xumaar wuxuu yidhi wakuntu waxaan ahaa xarban lirasuuli illahi sal allau aleyh wasalam nebi maxamed nin la dagaalansan baan ahaa fa ahdaytu ilayhi waxaan u hadiyeeyey naaqatan hal baan u hadiyeeyey qabla an uslima intaanan islaamin ka hor baan hal u hadiyeeyey yacnii neef geelaan u hadiyeeyey falam yaqbalhaa maanu aqbalin nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa qaala wuxuu yidhi innii akrahu waxaan necbaysanayaa zabda almushrikiin gaalada hadiyadooda ayaa necbaysanayaa buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh tirmidi wuxuu wariyaa lafdi ah innii nuhiitu waxaa layga reebay can zabdi almushrikiina gaalada hadiyadoodaa layga reebay ayuu lafdigaasu wariyaa waxaa layga reebay gaalada hadiyadooda inaan qaato raqamka ah ayuu tirmidi ku warinaya abu daawuudna fii sunanihi waxay u kala qaadaan gaalada hadiyadooda haddii ruuxa muslimka ah ay dan ka leeyihiin oo iyagu ay rabaan inay gaalnimada iyo kufriga ay jeclaysiinayaan oo soo jiidanayaan culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin hadiyadooda markaa in la qaato inaanay bannaanayn waxay kaloo culimmadu iyagana inaanay bannaanayn ay tilmaameen hadiyadda munaasabadaha ku beegan maalmaha iyagu ay weyneeyaan sida krismaska iyo waxyaabaha la midka ah yacnii inaanay bannaanayn hadiyadooda in la qaato ayay iyo markaa tilmaameen ayb waxay culimmadu tilmaameen haddii hadiyadda nooca uu u qaadanayo ruuxu uu u qaadanayo ay tahay inuu qofkan muslimka markii hore hadiyadda uu ku horreeyey islaamkana uu jeclaysiinayo fariin iyo warna u socdeen markaasoo kale waa ka qaadan karaa ayay yidhaahdeen adoo aqwaal fiqiya ku jirta laakiin nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh xadiiska hadda aynu dul taaganay wuxuu yidhi waxaan necbaysanayaa hadiyada gaalada ayaa necbaysanayaa buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh maanta marka mabaadidiiba isku qasantayoo gaaladu xaggooda in gacan la bido ama haddii ilaahay kuu ron yahay waxyaabaha ay bixinayaan wax la moodo ama iyagu gacanta sare ay yeeshaan waa mafaahiim khaldan oo dib in loo saxo loo baahan yahay dadku inay ilaahay u noqdaan dhibta iyo baahida ina haysana ilaahay unbaa inaga faydi fa fafiruu ila allaahi innii lakum minhu nadiirun mubiin da'yarteenna badaha ku dhammaanaysa ee moodaysa yurub mooye meel kale inaan risiq jirin haloo sheego ilaahay subxaanahu wa tacaala allihii afka u dilaaciyey ee uurka hooyadood iyagoo ku jira irsaaqayey meel walba inuu ku quudinayo wamaa min daabatin fi اlardi ila cala اllahi risquha wayaclamu mustaqaraha wamustawdicaha kul fi kitaabi mubiin wallahu subxana wa tacala aclam